بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والنجاسات كلب وخنزير وفرع كل ومسكر وميتة غي بشر culima waxaan sheekhu doonayaa cashirkeennan inuu inoogu sharxo ama uu aynu ku qaadanno saddex mas'alo mas'alada koowaad waxay ka warbixinaysaa nijaasooyinka maxaa la yidhaahdaa mas'alada labaadna waxay ka warbixinaysaa shay nijaasa ah oo daahir isku bedelaa miyuu jiraa mas'alada saddexaadna waxay ka warbixinaysaa shay daahira hadday nijaasa taabato oo mutanajis uu noqdo sidee baa loo dahiraa nijaasada kolka waxaa jira shayga la dahiraa nijaasada laftiisa ma aha mutanajiskaa la dahiraa waayo nijaasada intaynu qaadno odhan mayna nijaasaa la dahirayaayoo la maydhaya haddii kaadi yar lasoo qaado dee daahir kama dhigi karno haddii saxaro yar lasoo gooyo daahir kama dhigi karno kolkaa nijaasada lama dahiro laakiin shay daahir ah markay nijaasadu marto ayaa shayga daahirka a ah la dahiraa saddexdaa mas'alo masalada koowaad waa nijaasooyinka inuu ka warbixiyo oo tiro ahaan qaab tiro ahaan uu uga warbixiyo mas'alada labaadna waa nijaasada lafteeda oo daahir isku beddelaysa istixaalaa la yidhaahdaayoo saddex mas'ale ayaa la arkay mas'alada saddexaadna waxa weeye shay daahiroo nijaasa ay martay sida loo dahirayo saddexdaa qodob ayuu ku saabsan yahay cashirkeennani haddaba mas'alada koowaad ee nijaasooyinka laga warbixinayo kitaabu dahaaraynu ku jirnaa kitaabu dahaarana nijaasooyinka dee kama warrab nijaasooyinku dahaarada meelle kama soo gelaynin dahaarada toban qodob baynu ka dhignay toban qodob afar maqaasida iyo afar wasaa'il ah iyo laba wasaa'ilu wasaa'il ah tobankaa qodob ayaa dahaaro laysku yidhaahdaa nijaasooyinku meel laba kagama jiraan waxaa la isweydiinayaa haddaba sheekhu muxuu nijaasooyinka ugu sheegay halkan ilan dahaaro shuqulkuma lahayne sidoo kale mas'alada labaad ee istixaalada ah nijaaso daahir isku beddeshay oo oo daahir noqotay iyaduna kitaabu dahaare kuma jirin muxuu sheekhu u soo qaatay labadaa mas'alo waxay culimmadu yidhaahdeen waa istidraad e ujeeddadu wax shay daahira markay nijaasa marto sida loo dahiro taa ayuu kitaabu dahaara ka warbixiyaa taasaynu ka warramaynaa taasaana muhiimi noo ah culimmadu nijaasooyinka markay sheegayaan labada laba qaabuun bay u soo dhigaan markay sheegayaan kutubta markaynu aragno qola tacriif bay sameeyaanoo nijaasooyinka way tilmaamaan qolana caddi bay sameeyaanoo way tiriyaan kow laba saddex afar bay odhanayaan haddaba sheekheenna khayr allaha siiye dariiqa tirada ayuu keenayoo toddobi-iyo toban shay oo toddobiiyo toban kuba nijaaso ah ayuu inoo sheegayaa toddobiiyo tobankaa wuu magacaabi toddobiiyo toban kuba waa nijaaso toddobiiyo tobankaasi waxay u qaybsamaan saddex saddex bay u qaybsamayaan saddexda ay u qaybsamayaan sideed kamida muqalladaa la yidhaahdaa sideed waa nijaasa muqallada waa nijaasada toddobada jeer la maydho sideed nijaaso ayaa muqallada ah oo mid kastaaba toddoba jeer ay u baahnaani in la maydho marka la dahirayo waa toddobiyo tobankii sideed markaynu ka saarnay maxaa inoo soo hadhay sagaalka inoo soo hadhay ayaa u qaybsami doona kuwo la yidhaah mukhafafo oo la yaro rushaynayo qaar mukhafafo noqonaya iyo qaar noqonaya mutawasito wax wax weeye la rushaynayo rushaynta daahir ku noqon ilmaha yar ee labada sano aan gaadhin ee wax cunto ah aan dhadhamine naaska hooyadii uun jaqa hadduu kugu kaajo isagoo wiil ah waa la rushaynayaa buu rasuulku yidhi maydhi uma baahna waa nijaasa almukhafafa taasi inta nijaasadaa ka soo hadhay oo dhan saddex jeer baa la maydhi sida wanaagsan hal jeer oo ay kaga baxdo caynta iyo maxaanku idhaahdaa muuqaalka iyo urta iyo dhadhankuba hal mar hadday kaga baxdana hal mar baa ku filan nijaasooyinkii waa toddobiyo toban sideed ka mida waxaynu ka dhignay qaybta muqalladada ee toddobada jeer la maydhayo inta inoo soo hadhee sideeddaa ka soo hadhay waa sideeddaa inta ka soo hadhay intaa ka soo hadhayna waxaynu u aragnaa waa sagaale inay qayb mukhafafiihi ku jirtoo la rushayni qayb mutawasitiihiina ay ku jirto saddex jeer la maydhi sheekheennu tiruu keenaya ayuu bilaabaya culimmada haddaba tacriifka keentaa waxay nijaasada u yaqaaniin ereyga nijaasa marka la soo sheego mar waa acyaanta oo waa sheekheennu siduu hadda u jeedo marna waa xukunka sharcigee acyaanta ka ratibma maalan nijaasadu sidaba marka la joogo fiqiga laba macno uun bay leedahay inaad tidhaa kaadidaa nijaasa iyo saxaradaa nijaasa waa sax oo kaadida iyo saxaradu waa nijaas waa acyaan baa markaa la yidhaah iyo inaad nijaasada u taqaanid maridda kaadidu ay ku marto maridaasaa nijaasa saxaradu marida ay ku marto maridaasaa nijaasa baktiga taabashada isagoo qoyan iyo adigoo qoyan ad istaabatiin istaabashadaasaa nijaasa kolkaa nijaasada marna xukunka sharciga abaa la yidhaah oo jidhkaagan ama maradaadan oo nijaaso gaadha oo istaabta oo nijaasowdaa nijaaso la odhan marna shayga wax nijaaseeya ayaa nijaaso la odhani nijaasadu waa labadaa culimmadu haddaba waxay yidhahdeen kuwa tacriifinaya nijaaso waxaa la yidhaah kullu caynin xaruma tanaawuluhaa waa kullu caynin xaruma tanaawuluhaa maca imkaani tanaawuli laa lixurmatihaa walaa lidararihaa walaa liistiqdaarihaa waa saddex qodob waa kullu caynin wax kastaoo cayn ah oo xaruma diintu ay xaaraan ka dhigtay tanaawulahaa inaad qaadato ama inaad cunto baktigii waa laynaga xarimay inaan cunno xurimat alaykum eh, ilaahay baa meytada soo sheegay oo inayidhi waa xaaraan baktigii doofaarkii waa laynaga xarimay ow laxma khinziirin eh, rijsun buu ilaahay ku tilmaamayba waxyaabihii noocaas oo kale ahaa waa kullu caynin xaruma tanaawuluhaa xaruma tanaawula maca imkaani tanaawul suurtagelna waa inuu yahay inaad qaadan karto ood liqi karto baa kaa baxay dhagaxa haddaad tidhaahdo inaan cunno diintu ma oggola oo dhagax waaweyn oo feedhka leegan qaadanoon qaadanno liqayaa tidhaa dee laakiin sababta loo diiday waa cadamu tanaawul inaad qaadatood liqdaan suurtagalba ahayn walaa lixurmatihaa xurmo uu shaygu leeyahayna laguguma diidin ina beni aadam markuu dhinto dadku markay dhintaan in la cuno diinteennu xaaraan bay ka dhigtay haddaba nijaasnimo looma xarimin eh waa xurmo uu ina beni aadam ilaahay siiyey walaqad karamnaa beni aadama buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa listiqdaariha qurumaysi la qurumaysanayana looma xarimin maalan biyaha taranka ee menida aynu u naqaano qofku inuu cabbaa waa xaaraan oo diintu ma oggola ninku inuu xaaskiisa yidhaahdo biyahaygii baan siinaya ama biyahaygii baan cabbayaa lama ogola haddaba sababta aan biyaha loo ogolayn waa maxay waxa weeye istiqdaar baa ku jira oo listiqdaariha weeyi carada inaynu cunno lama ogola laakiin nijaas maaha caradu dee waa lidarariha nafteennay dhibaysaa kullu caynin xaruma tanaawuluhaa maca imkaani tanaawul laa lixurmatihaa walaa liistiqdaarihaa walaa lidararihaa nijaasada intaa ayay qolada tacriifiyeen ku tacriifiyeenoo toddobiyo toban kuba intaasay soo hoosgelayaan bal aneegna sheekhu haynoo haynoo haynoo sheeg sheego mid mide wanajaasaatu najaasooyinku kalbun waa aygii aygu waa nijaasa midabuu dooni ha lahaado ama dadka ha u egaado oo ku yar ama tu yar ha noqdo laba ay haddii xero aynu ku xerayno oo lab iyo dhadig ay yihiin labadii ay ay xerada lagama sii daayo halkaasaa lagu calfiyaa labadii ay way isa saarteen tu yaruunbay dhaleen ama ku yaruunbay dhaleen waa ay uunoo cidduu taabtaa nijaas weeye ilayn waxaa la eegayaa halkuu ka yimide labada ay ee halkaa ku xeraysani hadday riyar inoo dharaan waxar yar ama orgac yar ay inoo dhalaan orgacaa yari waa ay uun oo sidii ayiga baa loola tacaamulaya noocay dhooni hadday bakaylo dhalaan ama sagaaro dhalaan aydii waa nijaasuun oo sidii ayigu uu ahaan jiray uunbaa la siinaya ayigu haddaba waa nijaas waxaa laga qaatay xadiidka muslim ku qoran ee rasuulku uu leeyahay sala allahu calayhi wasalam ayigu markuu afka geliyo midkiin weelkiisa waa inuu toddoba jeer maydho welibana xadiidkaa riwaayaadka qaar waxay sheegaan waa dahuur dahuur baa la cibaareeyey weelkaa dahiridiisu waxa weeye toddoba jeer in la maydho ereyga duhuurka ama dahuurkaa waxa ka horeeya nijaaso waxani wuu nijaasoobay markuu nijaasoobay baa la dahirayaa culimmada qaar baa arkay oo u arkay iyagu aygu inuuna nijaaso ahayne ayga in ilaahay toddobada jeer iskaga maydha ama diintu inay inoo fartay oo qudha maxaan ku dhaha tacabudi xikma tacabudi addoonsi addoonsigana macquululmacno ma noqdo mararka qaar waa laynagu addoonsaday toddobada jeer ee nijaase ma sheegaysay qaar qabaan oo imaamu maalig baaba dee ka mid ah wuxuu leeyahay aygu waa daahir toddobada jeerna ilaahay baa sidooda inoo amray adiguba wax lagugu addoonsaday waad aragtay oo adoo weyse qaba haddii dabada neef yari ay kaa timaado wejiga maydh baa lagu leeyahay caqliguna wuxuu sheegayaa halkii neeftu ay ka soo baxday in la maydho laguma odhan soo istinjo soo weysayso wejiga maydhoo gacmaha maydhoo madaxa masaxoo lugaha maydh halkii shuqulba kuma leh inta la maydhaya kolkaa waa macquululmacno ayuu imaamu maalig isagu qabaa imaamu shaaficina ereygan dahuur ah ee xadiidka ku qoran aynu xaq siina buu yidhi oo ha loo arko dahuurka inay nijaasa ka horraysay culimmada qaar ayaa yidhi ayga ayga ayga baa layska maydhaa toddobada iyo wuxuu dhale afkoogun baa layska maydhaa laakiin ayga haddii meelo kale uu kugu taabto waxba layska maydhi maayo bay yidhaahdeenoo nasku afkuu sheegay wuluuqu waa afka waxa la geliyo taa lafteeda ayga marka la eegayo culimmadu waxay yidhaahdeen ama imaamu shaafici xayawaanka waxa ugu nadaafad badan baa la yidhahdaa afkiisa afkii ugu qiimaha badnaa markii lagu yidhi toddoba jeer iska maydh debadiisii maxaad u malayn meelihiisii kale maxaad u malayn waa min baabi owlaa ayga in toddoba jeer layska maydhayo wayna inoo imano xagga maydhidda inoogu imani qaabka loo maydhayo aygu waa nijaasa haddaba aygii nijaase ayuu noqday haddii hilibkiisa laguu qariyo oo isagoo karsan lagu siiyo ood cunto garanay afkii inaad iska maydhi oo dee toddobadii jeer waad xaq siini calooshiima waxaynu nidhaa tuumba yar qofka ha lagu dhaadhiciyo caloosha ha lasoo dhaqdhaqo saxaruu noqonayaayo dabadiima waxaynu odhanaynaa iyadana ha la maydho caloosha lana maydhi maayo dabada lana maydhi maayo intaa afka ah uunbaa la maydhi caloosha iyo dabada waxaan loo maydhayn ilaahay baa warshad inagu xidhay shaygii wanaagsanaa xaar ka dhigaysa kolkaas shaygu hadduu jeerimis leeyahay ama waxyaabo kale leeyahay halkan markuu galo istixaale wax la yidhaah baa ku imanaysa wuu isbeddelayayoo calooshanaa beddelaysa dheefshiidkaa bedelaya ayigu haddaba waa nijaas wakhinziirun doofaarkuna waa nijaas doofaarku waa nijaasoo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi ow laxmu khinziirin qul laa ajidu fii maa uuxiya ilaya muxaraman calaa daacimin yadcamuhu aayaddaa markii la soo akhriyey waxaa ka mid ahaa ow laxmu khinziirin fa innahu rijsun hilibka doofaarka waa laydinka xarrimay haddaba doofaarka hilibkiisa markii la caddeeyey waxay culimmadu yidhaahdeen haraggiisii iyo dhogortiisii iyo lafihiisii iyo ciddiyihiisii intuba doofaarkii unbay ka mid noqonayaan doofaarku midabuu dooni ha lahaado siduu doonina ha noqdo ama doofaarkan berri ee ha ahaada aniisiga ah ee gaaladu ay dhaqato ee booyadaha la yidhaah ama doofaarkan ha ahaado isaga waxshiga ah ee aynu naqaano ee kaynteenna gala doofaar waa doofaaruun ilaahayna aayadda inuu hilibkiisu xaaraan yahay buu ku sheegay xikmadda loo xarimayna waxa weeyaan linajaasatihi linajaasatihi baa laynooga xarimay ilay waxay najaasada tacriifkeeguba ahaa waxa weeye kullu caynin xaruma tanaawuluha in la cuna xaaraan ah sababtan loo xarimayo waa linajaasatiha nijaaso uu leeyahay doofaarku ayaa laynooga xarimay inta doofaarka la maydhayo way inoo iman doontaa culimmadu waxay yidhaahdeen waliannahu aswa'u min alkelbi doofaarka ayaa ka sii khatarsan ayga doofaarka aayad baaba sheegtay xaaraan inuu yahay hilibkiisu laakiin ayiga dee waxaynu arkaynay toddoba jeer maydhadii ayaynu u deliishanay inuu nijaas yahay isna doofaarkuna haddaba waa nijaaso ayiga iyo doofaarkaba haddii badda laga helo kalluun baa loo yaqaanaayo iyagu nijaas ma aha wixii baddaa laga helaa hadduu kalluununbuu noqonayaa suuro ayba ha lahaado suuro doofaarba ha lahaado suuro masba ha lahaado haddii bad laga helo waa baab gaara oo odhan mayno waxani waa ay iyo waa doofaar toona wa khinziirun waa ka labaad wa farcu kullin mid kasta wixii ka farcamay ereygaa wa farcu kullin ah lix qodob ayaa ku jira lix qodob ayaa wa farcu kullin soo hoosgelaya lixda qodob waxa weeye ay lab-a ah, ayaa doofaar dhadig tegey ilmahay iska dhalaan ama doofaar yar ha noqdo ama ay yar ha noqdo eh sidoodii unbuu nijaasu yahay waa ayga iyo doofaarku markay isku tagaan aygaa lab'a doofaarkuna waa dhadig kaa cagsigiisana waa la suurayn karaayo wa farcu kullin buu soo gelayaa waa doofaar labi hadduu ay dhadigu tago labadaas suuro waxay nijaaso xayawaankaasi wuxuu ka dhashay oo uu dhex dhacay ay iyo doofaar waa laba jeer culimmadu laba kale ayay keeneen oo aygay ku suureeyeen waxa weeye ay lab ayaa ri u tegey markuu ri u tegey ama ceesaan yar waxar yar ha dhalaan ama ayyad yar ha dhalaane ama adhiga ha u egaada ilmuhu ama ayda ha u egaado wuxuu dooniba ha noqdee hadduu aygu ri u tago ama aygu dacawo u tago oo kadibna dacawoay ay ay iska dhalaan dacawoaygaasina nijaasuunbuu noqon oo aygii baa la haleeshiinayaa nijaasaynu ka dhigaynaa aygaa lab dacawaduna waa dhadiga maridaa dhadiga kaa cagsigeedna waa mas'alada kale oo waxa weeye orgac hadduu ayad u tago ilmahay iska dhalaana nijaasun buu noqonayaa waa laba suuro laba suurana xagga doofaarka ayay ka soo baxdaa waa doofaar lab oo u tegey sac ama waa dibi doofaar dhadig u tegey labadaas suuro doofaarkay u gaar tahay labadii ayga u gaarka ahaa iyo labadii ayga iyo doofaarka dhex lixdaa lixdaas suurana waa nijaas waxaa loo geynayaa ayga iyo doofaarkii hore siddeed suuro ayay nijaasadu muqallado tahay baynu nidhi toddobiyo tobanka nijaaso sideed baa muqallado ah wa meytatu hayri basharin basharka oo dadka ah wa muskirun muskirkiibaa isna nijaaso ah wa nijaasaatu wa muskirun culimmadu waxay yidhaahdeen nijaasada saddex baa loo qaybiya haddaba inay tahay xayawaan iyo inay tahay jamaad iyo inay tahay fadlo xagga qaacidada marka la eegayo saddexdaasaa nijaasada loo qaybiya xayawaanka diinteennu waxay ka qabtaa asalkiisu inuu daahir yahay wixii nooleed aragtaaba waa daahir quraanjo yar iyo barambaro yar iyo mas iyo abeeso iyo waxaasoo dhani waa wada daahiru wixii xayawaanihi waa daahir xayawaanka waxa nijaaso ka noqda sideeddaa aynu sheegnay waa ayga iyo doofaarka iyo lixdii farac sideeddaa unbaa noolaha nijaasa libaaxu waa daahir dameerku waa daahir haddii dameer intu adoo roob da'aya haddaad dameer fuusho ood isku qoydiin waa daahir waa daahir unbuu noqonaya waxa libaaxaasi waa daahir hadduu dhinaca kugu dhufto shabeelku haduu ku jiidho waa daahir barambara hadday ku kortay ku dhex ay ku jiidho iyaduna sidoo kale waan iska maydhayaa odhan maysid waa daahir ilayn odhan maysid suulibay ka soo baxdaye ma sida naxnu naxkumu dawaahir wallaahu yatawalla saraa'ir noolaha ayga iyo doofaarka iyo wixii ka tarar farcama ayaa nijaas noqda sideed bay noqdeenoo bartaasaan kaga baxnay waxaa jira jamaadaad jamaadaadka marka la leeyahay looma jeedo dareeraha kii ka soo hor jeeday waa waxii aan xayawaan ahayn xayawaan juskiina aan ahayn xayawaan wax ka soo baxayna aan ahayn khamrada iyo muskirku waa jamaadaadkaay ku jiraan wax alla wixii jamaadaad ahaa isna waxaynu odhanaynaa khamrada ayaa nijaas noqotay shaahi waa daahir oo xalkii caadiga ahaa dee nijaaso kale ayna marin waa daahir waxyaabihii kaleo dhan oo jamaadaad ahaa daahir baynu ku xukumaynaa muskirka mooyaane muskirka muskirka isaga nijaasaa la yidhi owa muskirun waa ka sheekhu inaleh muskirun muskirku waa nijaaso fadlada marka laga hadlayo wixii xayawaan ka soo baxa ayaa fadlo la yidhaahdaa waxa xayawaan ka soo baxa waxa loo qaybiyaa saddex baa loo qaybiyaa shaygu hadduu xayawaan kaso noole hadduu ka soo baxo saddex baa qaacida ahaan loo qaybiyaa waxaa la idhaha shaygani inuu meeluu ku ururo noolaha dhexdiisa leeyahay iyo inuuna lahayn labadaasa loo kala qaybiya meeluu ku ururo noolaha dhexdiisa inuu leeyahay iyo inuuna lahayn hadduuna meeluu ku ururaaba ayna jirin waa daahir waa candhuuftii iyo dhareerkii iyo ilmadii iyo dhididkii iyo noolaha markaad sidaa u aragto iyo doofaarkii waxaa ka farcama mooyaane candhuuftooda iyo dhareerkooga iyo ilmadooda iyo siinkooga iyo dhididkooga iyo waxoo dhani waa daahir ilayn meeluu ku ururaa ma jirte oo e. odhan maysid halkan yar dhidid baa ku jire hadduu shaygan fadladii ihi xayawaanka meeluu ku ururaa ay jirto waxa la eegaa halkan uu ku ururayo inay istixaala ku dhacday uu isbeddeley oo uu si wanaagsan isku beddeley iyo inay istixaala ku dhacday uu isbedeley oo laakiin si xun uu isku bedeley haddii istixaala ay ku dhacdo si wanaagsan uu isku bedelo si wanaagsan isaguna daahir baa laga soo qaadaya tusaale ahaan waa caanihii waa menidii xayawaanka caanihiisii noolaha caanidii caanihiisu daahir baynu ku xukumaynaa walow madhabku ninka ay isku khilkhilaafeen laakiin sida mashhuurka ah haddii ninka caano yarnaaskiisa laga helo oo laga tuujiyo ama biyo yar ay ka soo baxaan naaskiisa nijaas lagu xukumi maayo waa daahiruun haddii inan yaroo qaangaadhan ahayn naaskeegii biyo yar ama caano yari ay ka soo baxaan nijaas lagu xukumi maayo waa daahir uun dhammaan noolaha caanihiisu daahir baynu ku xukumi ayga iyo doofaarka iyo waxa ka farcama mooyaane iyaga kuwaasi sidooday nijaas u ahaayeen caanahooguna waa nijaas menidana daahir baa lagu xukumayaa kuwaa mooyaane menidii waa biyihii taranka eh iyagana daahir baa lagu xukumi oo shaygaasi waa shay daahira baa la odhanaya rida hadduu ay ay hadduu saarto ridiibuu ay saartay ay baa rimiyey ridii markuu aygu rimiyo ridii caana yeelatay caanaha yaa ka keenay ay baa ka keenay la odhan maayo ridaa caanaheegu waa nijaaso ilain ay baa saartaye waxa weeye ay caanahaasi waa caano riyaad riduun bay taabicu yihiin daahir baynu ku xukumaynaa oo nijaas odhan mayno meniduna waa sidoo kale haddii shaygu uu jidhka meel uu ku ururo samaysto uu isku bedelo laakiin si aan wanaagsanayn nijaasaa lagu xukumi waa saxaradii meelay ku ururto ayaa jirta kadibna beriiskiibaa isbeddelayao wax kale noqonaya oo aynaan magacaabaynin biyihii iyo sharaabkiibaa isbeddelayao kaadibay noqonayaan cuntadii ad cuntay baa dhiig noqonaysa ama malax noqonaysa ama dheecaan noqonaysa waxyaabaha noocaas oo kale istixaaladoodu ay tahay nijaasaa iyagana lagu xukumaa saddexdaa qodob ayaa qaaciidadooda la kala geliyaa wanajaasaatu najaasooyinkii kalbun waa aygii oo ayga nijaasadiisii wixiisii aygi waa nijaaso wa khinziirun iyo doofaar wa farcu kullin iyo mid kasta wixii ka farcamay wa muskirun iyo kii muskirka ahaayee wax sikhraaminayey nawowigu halkaa wuxuu odhan jiray minhaajka markaynu aragno wa muskiru maa'icin baynu odhan jiray ama wa muskiru maa'icun buu odhan jiray shaygu muskir inuu yaho haddana maa'ic noqdo kolkaa nawowi wuxuu qabaa baa la yidhi xashiishadda iyo waxani inay muskir yihiin sheekheenanina maa'icii wuu ka reebay oo wuxuu aaminsan yahay muskirba inaan la odhanaynine mukhadir in la odhanayo kolkaa muskir ma aha oo ma waalayaan laakiin waa mukhadir oo mukhadiraaddaa lagu daraya xashiishadii iyo waxyaabaha engegan wa muskirun muskirkuna waa nijaasa waa khamradii khamrada ilaahay baa inaga xarimay midda kale sharaabka ahlu jannaha rabbi subxaanahu wa tacaala dahuur buu ku sheegay wasaqaahum rabbuhum sharaaban dahuuran baa la yidhi kolkaa sharaaban dahuur ahayn baa jira oon daahirkaa lagu tilmaamaynin oo kii khamradii ah nijaase ayay culimmadu qaateen khamrada haddaba in la samaynayo oo inay noqonayso xukunkeegu ama muskirku kolkaa ha ahaada kii khamrada loo sameeyey ama kii nebiidka la odhan jiray ha ahaado wuu israacayaa uun xashiishaddu laakiin waa daahir in la cuno ayaa iskeed xaaraan u ah oo maa'ic bayna ahayn cunideediibaa xaaraan ah laakiin hadday ku taabato odhan maysid waan iska maydhaya culimmadu waxay yidhaahdeen waxa fiicnaan lahaa wa muskiru aslin inuu yidhah kii asalkiisa uu muskirka eh, wa muskirun maa'iculasli inuu yidhaahbaa ayaa fiicnayd maa'iculasli waxa inaga baxaya khamrada haddii la fadhiisiiyo oo khamradii oo dhagax noqotay iyadoo qoyan lagu taabsiiyo dee odhan maysid hadda muskir maahee hadda maa'ic maahe waa jamaad odhan maysid nijaasun bay noqonaysaa xashiishadda haddii la ridqo oo sharaab laga dhigo maaic ay noqoto odhan maysid waa maa'ico waan iska maydhaya ilin asalkiisu ma ahayn maa'ice wa maytatu hayri basharin basharka gayrkii baktigiisii ayaa nijaaso ah basharka waa ilmo bani aadam ilmo beni aadam waxa aan ahayn hadduu kayrkii dhinto bakti buu noqonayaa baktigaasina waa nijaasa markaa ama ha ahaada wax hilibkiisa la cuno oo ooridiibaa baktiday ama ha ahaada waxaan hilibkiisa la cunin oo libaaxiibaa baktiyey hadduu libaaxu markuu noolaa daahir buu ahaa laakiin markuu baktiyo nijaasu isku beddelayaa riduna sidoo kale daahir bay ahayd marka ay baktidana nijaasay isku beddelaysaa laakiin ilmo beni aadam sheekhu waa ka soo reebay ilmo beni aadam haddii ina beni aadam uu dhinto markuu dhinto nijaaso odhan mayno oo nijaaso noqon maayo waayo xadiidkii rasuulka ayaa caddeeyey oo subxaana allah ina almu'min laa yanjusu xayan walaa meyitan qofka mu'minka ihi hadduu nool yahay iyo hadduu dhinto midna midnama nijaas ma aha ama noolow ama dhimo oo nijaas marnaba ma tihid ee qof mu'mina ayaa tahay xadiidku mu'minkuunbuu sheegaye gaalka maxaa laga yeelayaa gaalkana waxaa laga qaatay isla aayadan walaqad karamnaa bani aadama ilmo bani aadam bay gaaladu ku jiraan ilaahay baa yidhi waanu maamuusno waanu sharfinay sharfinta layna sharfiyey waxa ka mid a inaynu daahir noqonno xaalad kaste kolkaa gaalku hadduu nool yahay dahaaradiisa waxa loo daliishanba ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi waxa ragow laydiin xalaaleeyey hablaha dhowrsoon ee ahlu kitaabka ah gabadh gaala ah oo ahlu kitaab ah waad guursan baa lagu yidhi haddaba gabadhani waa gaale eh hadday nijaaso tahay dee sidee lagugu banayn lahaa inaad guursato ila xaar inaad dhex fadhiisato laguma ogola kaadida inaad isku da'siiso laguma ogola haddii qofkan gaalada ee guurso lagu yidhi uu nijaas yahay dee marka aad la kulmayso ilaynma eegay sida reer wixii dhex mari jiray baa idin dhex mariye mar alle markaaad istaabatiin waad nijaasoobi lahayd waxaa tahay nin u badheedhaya inuu suuli dhex fadhiisto oo kale ayaad noqonaysaa markaa kolka waxaa la ogaaday kol haddii laynoo baneeyey oo dumarka gabadha ahlu kitaabadda a ah guursan lagu yidhi inay daahir yihiin ile laguma nijaasaynayo haddii kale wa meytatu hayri basharin basharka hayrkii meytadiisii iyo bakhtigiisii ayaa isna daahira buu yidhi ayaa nijaasa baan doonayaa wa meytatu hayri basharin basharku laakiin waa daahir hayrkii baa nijaasa meytada oo lam tu'kal aan la cunin laakiin hadda baktiga nijaasada noqonaya waa baktiga aan basharka ahayn kow haddana waa baktiga aan la cunaynin bakti la cuno ayaa jira baktiga la cunaa isagoo baktiya ayuuna nijaaso noqonaynin rasuulka waa kii xadiidka ku lahaa salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi waxaa loo xalaaleeyey laba bakti iyo laba dhiig labada bakti ee rasuulku xalaasha uu ku tilmaamay waxaa ka mid ahaa samaga waa kalluunka kalluunka marka lasoo saaro hadduu baktiyo dee waa sax weeyaan waad cunaysaa uun baktigiisii baad cunaysaa sidoo kale haddaba baktigaasi xaaraan maaha nijaas ma aha waa daahir baynu odhan ka kalena waa aljaraad ayux hadduu baktiyo isna waxba baktigaasi nijaaso noqon maayo waad iska saloolanaysaa isagoo baktiyey baad saloolanood cunaysaa haddaad isku qoydiin ood istaabatiinna mushkilad male lam tu'kal wuxuu inagaga saaray ayixii iyo jaraadkiibuu inagaga saaray bishacrin maca shacrin timaha macooga ayuu nijaaso yahay baktigu haddii macal timihiisa la eego waa nijaaso uun ridu markay bakhtido timaheegu hadday kugu soo googo'aan ama intuu roob kugu do'o bakhtigii aad maradaadu ay taabato dee iska maydhlayn bakhtigii oo timihii baa taabatee timuhu waa nijaaso laakiin timuhu hadday yar yihiin xagga horaynu ku soo marnay waxa la wacufiya can qaliili shacrin timaha yar waa la cafiyey baynu soo nidhi oo xagga hore maca fiyaadi wa qaliili dukhaanin wa gubaarin wa shacrin markuu lahaa qaliil baa loo soo qadaraya shacri wa qaliili shacrin wa qaliili gubaarin wa qaliili dukhaanin intaa yidhi macfi bay iyadu ahayd wa cadmin laftii buu yidhi shaygan baktiga ah hilibkiisa iyo haraggiisa iyo dhogortiisa un maaha nijaasadu maca laftiisaa nijaasaa lafihiisa hadduu bahal cuno oo lafihii uo diiran halkaa la dhigo lafaha haddaad istaabatiin nijaasun bay noqonayaan wa fadlatun baktigii baynu bartaa kaga baxnay wa fadlatun fadladiiba iyaduna nijaasaa fadladu waxa weeye shayga ka soo baxa xayawaanka wixii xayawaan ka soo baxay waa nijaaso xayawaanka waxa ka soo baxa ee nijaasada ah waynagii saddex u qaybinnay ee nidhi shaygu inuu meel ku ku ururo uu yeesho oo si wanaagsan uu isku bedelo kaasi daahir baynu nidhi caanihii iyo menidii iyo meeluu ku ururo inuu yeesho oo si xun uu isku bedelo saxaradii iyo kaadidii wixii la halmaalaya matagii inijaasay yidhaahdeen culimmadu iyo meel uu ku ururaba inuuna lahayn daahir baynu xukunnay dhididkii iyo dhareerkii iyo waxyaabihii lamidkaa ah, ilmadii iyo duuf siinkii iyo candhuuftii iyo daahir baynu xukunnay wa fadlatun fadladii baa iyaduna nijaase ah fadladaa haddaba inta nijaasta ka ah buu soo qaadanaya kamiratin waa xameetidii buu yidhi xameetidu waa nijaaso ereyga mirra'a waxaa kaloo lagu macnayn karaa inaynu nidhaahno waa dacartii labadaba wuu ishaarayaa ka miratin xameetidii ama dacartii wa maa'i qurxin ereyga qurxina ama qaafka waynu godi ama waynu kordhigi wa maa'i qarxin ama wa maa'i qurxin waa boogta biyaheegii boogta hadday biyo ka soo baxaan biyahaasi shardi bay leeyihiin laakiin waa inay doorsoomeen oo midab ahaan midabkoogu uu isbeddeley oo biyan biyo cad uuna ahayn midab ahaan waa inuu isbedelay ama ur ahaan waa inay leeyihiin boogaha oo kale biyahooguna waa nijaaso wa naftin humbululuqa humbululuqa waxaa loo yaqaanaa meel intuu wax kaaga dhacay intuu wax kaaga dhacay ayay iska kaa biyogelisay ama dab baa ku taabtay ama bir baa ku taabtay waa biyo iska qubanaya uun waa biyaha iska socdun baa humbululuq la yidhaahdaa wa naftin humbululuqii biyihiisuna waa nijaaso humbululuqa waxaa loo shardiyaa biyihiisu markay nijaaso noqonayaan tagayara buu ku qayday humbululuqoo tagayara doorsoomay biyahaasi ur ahaan bay isku beddeleen ama midab ahaan bay isku bedeleen biyahaa biyo nijaaso ah ayaa lagu xukumayaa oo nijaaso ayaan ku tilmaamaynaa laa aslu daahirin daahir asalkii noqon maayo nijaaso oo fadladii baa laga soo reebayaa waa menidii menidu ama menidii ragga ha noqoto ama tii dumarka ha noqoto ama tii xayawaankee noolaha ha noqoto hadduu marka hore shaygan manida lihi uu shay daahira yahay manidiisuna waa daahiruun laakiin hadduu ahaa markiisa hore shaygani nijaaso manidiisuna waa nijaaso uun ayga biyihiisa menidii waa nijaaso ayga doofaarkana biyihiisa menidii waa nijaaso noolahan kalana wixii mani ah ee ka soo baxa daahir inay tahay baynu xukumaynaa hal qodob mooyaane halka qodob ee laga hadlayaa waxa weeye haddii maalan ad hadda suuliga gasho ood soo kaadidoodan istinjaysanin adigoo bilaa istinja-a markaad la soo baxdo haddaad seexato oo biyo menihii ay kaa yimaadiin meel kastay kaa gaadhaanba way ku nijaasaynayaan sababtuna menida nijaasa a ma aha waa ibtii ay ka soo baxayeen menidu ayaa nijaaso lahayd nijaasadaasi kolkaa markay biyo kale qooyaan meel kastoo qoyaankaasi gaadhaba nijaasay noqonayaan culimmadu waxay ka soo reebeen qofka dumarka ah cawradeedu qoyaan bay iska leedahay oo dee waa meel furan qoyaankaasi daahirka ayaa la xukumaa daahirkaa la raaciyaa oo waxaa loo kala garan waayaa ruduubo iska madax bannaan iyo madyiga bahashii la odhan jiray ayaa loo kala garan waaya daahirkaa lagu xukumaya ilaa in gudaha hoose ay ka soo baxday ruduubadaasi mooyaane hadday gudaha hoose ka soo baxday ninkeegu marka uu la kulmo gabadha iyadoo cawradeedu ay qoyan tahay buu ninkeygii la kulmay biyaha soo baxaa miyayna nijaaso noqonayn me ciddi meeshay gaadhaanba ilay farjigiibaa qoyanaaye waxba ma aha markaana oo macfiba weeyi xataa mas'ale kalaa jirta waxa weeye reerku marka ay kulmayaan intayna kulmin biyaha medida la yidhaah baa ka soo horreeya menida menida medi baa ka horraysa madiduna waa nijaaso waa cali binu abi aalib kuwii rasuulku uu ku lahaa iska maydh xataa meeshay kaa taabtaanba kolkaa biyahan menidii intayna iman qofka dareenkiisaa kaca dareenku markuu kacana biyo ayuu dareemaa biyahaasi waa biyo nijaaso ah menida ka dambaysaa waxba meeshay gaadha ma nijaasaynayso oo waa macfi waayo waa daruura oo kolley waa wax lagu qasban yahay baa la yidhaahdaa daahir weeyi laa aslu daahirin daahirka asalkiisii shay daahir ah asalkiisii isagu nijaase ma aha oo menidu nijaase ma aha waa daahir menidii haddaba menidani menidii basharka hadday tahay menideenii xadiidu caaisha ayaa deliil u ah oo caa'ishi waxay lahayd nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaan maradiisa biyaha menida a ka jijibin jiray anoon maydhin buuna rasuulku ku tukan jiray sidaa ayay caaishi xadiidka u soo dhigtay haddaba hadday nijaase ahaan lahayd in la maydho ayaa waajibi lahaa madhabkuna wuxuu qaatay menidu markay qoyan tahayna waa in la maydho hadda waa afdal wujuuban ma aha afdal weeye in la maydho markay engegan tahayna sidaa caaisha waa in la jejebiyo oo sidaa marada looga xoqo sidaa ayuu madhabku qaatay afdalka marka laga warramayo haddaad tidhaahdo sawkii culimmadu ay ka hadli jireen nebi maxamed fadalaadkiisu ma daahir baa mise daahir ma aha oo rasuulkeenna sala allahu alayhi wasalam culimo badan oo labadan kitaabeen hadda haya labada sheekhee kala qorayba xataa isku khilaafsan fadxuljawaadka iyo iyo kitaabkeennan kale ee way isku khilaafsan yihiin rasuulka fadalaadkiisu waa daahir bay rag badani qaateen oo nijaasaba rasuulka kamayna iman jirin bay yidhaahdeen daahir baa la xukumaya haddaba menida rasuulku baa daahira haddii la yidhaah caaishi markay ka jejabinaysana nebi maxamed menidiisii weeye haddii la yidhaahdo dee waxaa la ogyahay inuu reerkiisii la kulmay oo menidii reerkiisuna ay meesha ku lamaan tahay kolkaa menida reerkiisu dee daahir iyadu ma aha ma noqoteen in laga maydhayna noqon lahayd madhabku wuxuu deliishaday mas'aladaa ayuu u deliishaday madidu inay daahir tahay midda kale cumuumka aayaddaa la deliishanayaaba walaqad karamnaa bani aadama ilaahay wuxuu ina yidhi waan idin karaamaynay biyihii laynaga abuuray hadday nijaaso noqon lahaayeen asalkeennaaba dee nijaaso noqon lahaa kolkaa waa inay daahir ay noqdaan laa aslu daahirin shay daahira asalkii nijaase maaha oo menidiisii ah xataa arigu waa daahiroo menidiisu kolkaa dee nijaasa ma aha geela menidiisii nijaasa ma aha saasoo kale ayaad u wadaysaa markaa laa aslu daahirin wa labanu basharin basharka caanihiisuna nijaase ma aha basharka caanihiisii nijaase ka dhigi mayno oo basharka caanihiisu gabadhii caanaheegii nijaase ma aha halkaa mas'aladaa waxaa laga yaabaa haddaad fadxuljawaadka haysiin inuu mas'ala ghariiba uu ka dhigo ayaa laga yaabaaba markuu wuxuu yihi labanu basharin waad haysiin fadxuljawaadka basharka oo dadka ah caanahoogu nijaaso ma aha buu yidhi walow meytan haba dhintee gabadh dhimatay oo umulahayd haddii iyadoo dhimatay la liso caanahaasi bacdalmowt markay ka soo baxaan nijaaso ma aha waa daahiruun ow sakiiratan waa masale laysku khilaafsan yahay taasi tu yarba ha noqoto inan yar oo gaagaadh ahayn naaskeega hadday caana ka yimaadiin nijaaso ku xukumi mayno ama nin ha ahaado ama nin walow meyitan wa dakaran buu yidhi dakaran labba ha noqdo labkana waa laysku khilaafay oo mas'aladaa labka waa mas'ala laysku khilaafsan yahay weeye inuu nijaas yahay iyo in kale sheekheennu waa ka gaabsadaye madhabka culimmada qaar ayaa tilmaamo oo yidhaahda xataa caanaha waa la iibsan karaa waa la ogaya in caanaha lagu shaaha lagu caddaysan karo oo gabadha caanaheega haddii lasoo liso shaaha waa lagu caddaysan karaa karaayoo mushkilad ma leh cuntona waa lagu cuni karaa cayaalkana waa la siin karaa daahir baana lagu xukumayaa laakiin la odhan maayo in la iibinayo oo beeca dhul suuqa la geynayiyo in kale waa masale khilaafiya ragga qaarkood waxay yidhaahdeen ihaana ku jirta oo marka la yidhaahdo dumarkii baa lasoo lisayaa iyo weli dumarkii lama lisin ee suuqa la sugo waxooga ihaana ka muuqate e yaan la iibinin midda kale ikhtilaadul baa ka dhacaya bay yidhahdeen caanaha dumarka haddii la iibiyo ikhtilaadul oo ilmuhu hadduu qofkan caanihiisii cabo dee waxoogaa mushkilad baa imanaysa oo dee qof la walaaloobi kara halkaasay mariyeen ragga qaarkoodna waa la iibin karaa bay yidhaahdeen madhabka culimmada madhabka laftoodaa isku haysata masalada reerka haddayna xoolo u irmaanayn oo gabadhana ilmuhu ay ka dhimato waa islisi kartaa bay yidhaahdeen markaa oo say doonto ayay isku lisaysaa halkaasay la mareen qoladaasi walabanu basharin basharka caanihiisii nijaas ma aha waayo wixii aynu ku kornay een ku soo ababnay ayaa nijaaso ah haddii la yidhaa dee nijaasaad ku kortay kama fogid bay adna noqon lahayd markaa nijaaso haddii lagugu koriyeyba waa daahir walabanu labanu basharin waana wixii sida wanaagsan u doorsoomay weeye wa ma'kuulinka la cuno caanihiisu isna nijaase ma aha ha noolaado oo sacaagii oo irmaan baad caana ka listay isagoo nool nijaas ma aha isagoo dhintay baad ka listay nijaas ma aha hadduu doono lab ha ahaadoo dibi baad listay nijaas ma aha faras baad listay nijaas ma aha haddaad doonto faraskan baqal baaba dhashay ee baqalba ha dhasha faraskani faraskii dameer baa fuulay dameer baa rimiyey dameer markuu faraskii rimiyo baqal buu ka dhalay faraskii hadda dhashay ee irmaanaa wixii caanahan u yeelee caanaha ka keenay dameer buu ahaa haddana waa daahirun la odhan maayo baqal buu dhalaye oo dee la odhan maayo dameerka lama cuni jirine waad wadaysaa uun waa daahir xataa laxda wa inagii lahayn hadduu doono ayha rimiyo hadduu ay rimiyo waa daahirun caanaha inay daahir yihiin ilaahay baa inagu galladaystay oo ilaahay waa kii aayadda markii laynagu manaysanayey lalahaa min bayni farthin wa damin labanan khaalisan buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala dhiigga iyo uuska dhexdooda ayaa caano khaalisa laydinka soo saaray oo ilaahay awoodihiisa weeyaan in dhiiggii caanaha loogu bedelo oo halkaa laga soo saaro haddaba galladaysigaasi waa inuu xalaal yahay ilayn ilaahay kugu galladaysan maayo shay xaaraankaa ah oo macna kuu samayn maayo in lagu galladaystaay wa labanu basharin basharka caanihiisii ma aha nijaas wa ma'kuulinka la cuno caanihiisuna maaha min nijaas wa infaxatuhu infaxadiisuna maaha nijaas wa infaxatuhu infaxadiina maaha nijaas infaxada bahashii la odhan jiray ama anfixada bahashii la odhan jiray waa ka ma'kuulka anfixadiisii ama infaxadiisii infaxada waxaa loo yaqaanaa ceesaan yar baa la go ayaa ayaa dhala ri yar baa waxar yar baa dhalatay ceesaan yaynaan odhan waxar waxar hadduun dhalatay waxartii hadda dhalatay iyadoon weli ababin oon waxba cunin oona ay caanihii hooyadeed bay jaqday caanihii hooyadeed markay caloosheeda galaan infaxadu waa caloosha lafteeda waa xididkan ay cuntadu gasho ama caanuhu galaan baa infaxa la yidhaahdaa neefkii yaraabaa la gowracay neefka yar marka la gowraco ee la qalo ayaa calooshii laga soo saaray dee uuskuma jirto calooshii oo caloosha kirshiga waxaa loo yaqaan markay wax cunto intayna wax cuninna infaxaa la yidhaahdaa kolka waxaa la odhanayaa xididkii ay caanuhu galeen xididkii oo buuxa ilin hadday dheregtaye ayaa laga soo saarayaa oo labada af baa laga xidhayaa infaxada jubniga iyo caana fadhiga ayay carabtu weligoodba ku samaysan jireen haddaba infaxaduna waa daahir haddii laakiin mataqaanaa ay wax cunto waa baab gaara waa inay tahay shay la cuno infaxadiisii laakiin haddii ay yari uu hadda ayad yar dhalo ama bisad yaroo hadda dhashay oo hadduun jeqday intaad aragto caano badan inay jeqday aad tidhaa infaxadii inooga sameeya lama ogolo ma'kuul bayna ahayn marka hore midda labaad infaxadu markay daahir tahay waa markii neefkani shay neef la gowracay uu yahay waa neef la gowracay haddii neefka yare waxarta yaree dhalatayba ay baktido intay caana ka dheregtay unbay xaggaa u dhacdo way baktiday odhan maysid infaxadii waa daahir ilan bakti buu kolkaa kaa raacaye wa infaxatuhu ma'kuulka infaxadiisiibaa isna daahira waa calool waxareedii walaa mutarashixun dhidid kii dhididayeyna kii dhididayeyna isna ma aha mutarashixun waa mutarashix iyo dhididkii min daahirin daahirka ka ahaaday haddii shay daahir ahaa uu dhidido dhididkaasi nijaase ma aha adigaa dhididay nijaase ma aha oo nijaase dhididkaagu ma aha waxaa la ogyahay in saxaabadu ay dhididi jireen oo haddana aan cid tidhaahda dhididkaasaa nijaasa ha layska maydho lama hayo dhididkaasi nijaas ma aha waxaa kaloo la og yahay fardihii nebi maxamed faraska ayuu fuuli jiray faraska markuu fuulo halkan cad ku fadhido dhidid bay yeelanaysaa weli lama arag nebi maxamed oo le waxaan iska maydhaya dhididkii faraska oo faraskaa dhididkiisii tarashuxii ayaan iska maydhaya shaygu hadduu daahir yahay dhididkiisuna waa daahir markaa walaa mutarashixun kii dhididayna isna ma aha nijaaso waa idaa kaana markuu ka ahaado min daahirin xayawaan daahira markuu ka ahaado haddaba xayawaan nijaasa hadduu ka ahaado isagu nijaas buu noqon oo tusaale ahaan aygii baa dhididay ama doofaarkii baa dhididay dhididka halkaa ka soo baxa nijaasaynu ku xukumaynaa ilayn ay iyo doofaar buu ka soo baxaye xayawaankii kaloo dhani laakiin waa sax wa balqamu hayri macidatin caloosha kayrkeed balqanka ka soo go'a isna waa daahir duuf baa sanka kaa yimid dee caloosha kama soo bixin candhuuf baa tuftay dee caloosha kama soo bixin ama madaxa xagganay ka soo degtay oo khaakhaatufto xaggani ka soo degtay ama laabtay ka soo go'day labadaa midna nijaaso ku xukumi mayno laakiin hadday caloosha ka soo baxdo wixii caloosha gala ee istixaalada warshad ay warshadu marto ama xagga dambe ha ka yimaad ama xagga hore ha u soo noqda eh isaga nijaaso ayuu madhab ku qaatay caloosha haduu balqamku ka yimaad waxaa lagu gartaa qofka dadka qaar baa markay habeenkii seexdaan dhareer la soo toosa dhareer adagoo xabag la moodo halkan kaga dhegan bay la soo toosayaan dhareerkaasi waxaa la yidhaahdaa hadduu caloosha ka soo baxo waxaa laga yaabaa ur inuu sameeyo midabna uu yeesho huruud oo kale ah aadna uu u dheganaado haddii qofka lagu imtixaanay oo mar kasta uu isku dhereerinayo dhareerkaa adag ee caloosha ka soo baxay waa macfi buu u yahay haddii uuna dhareerku intaasoo tilmaamood uuna lahaynna daahir baa la xukumayaa nijaasana dhareerkaasi lama odhanayo wa balqamu hayri macidatin caloosha kayrkeed balqanka ka soo go'a ayaa daahira haddaba caloosha lafteeda kaka soo go'aa daahir ma aha buu sheekhu ku leeyahay wa mubaanu xayin neef nool wax nool xubinka laga gooyaa wa mashiimatuhu iyo xuubkiisa ama madheertiisu ka meyitihi baktigiisuun iga dhe waa baktigiisii oo kaluun wuxuu ku yidhi wax nool baa xubin laga gooyey xubinkaasi wuxuu ka dhigan yahay un isaga baktigiisoo kale oo hadduu isagani baktigiisu daahir yahayna xubinkani waa daahir hadduu isagu nijaaso yahayna xubinkani waa nijaaso hadday abaar aani dhacdo beryahan wayba ina soo martaye oo aynu ku tashanno nidhaahno adhiga iyo laxaha aynu barida un ka goosanno wixii laxaa barida inooga gooyo aynu iska dawaysano baridanna waa loo baahan yahay carruurta ha loo shiilo laxdu markay iska bogsatana way inoo rimiyo adhi kale inoo dhali markaad laxdii iyo nool barida ka goyiso badhidaa markaaad soo goyso bakti laxdaa baktigaa iyadoo baktiday unbay la xeer tahay baridii waa nijaasa markaa haddaad geela tidhaahdo kuriska inooga gooya ama aad tidhaahdo neefkan adinkan inooga jar isagoo nool isagoo markaaad goyiso bakhtigiisii unbuu la xeer yahay oo nijaasuu noqonayaa markaa baridaa la isticmaali maayo oo kuriska geela la isticmaali maayo oo xubinka laga gooyey wax nool wuxuu noqonayaa isaganoo baktiyey oo kaluun waxay ka dhigan tahay haddaba adiga haddii masalan halkan aad qaadato oo adigoo masaajidka dhex joogood ood ciddi iska jarisleh ayaad farti intaa isgoysay makiinadii unbaa kugu yar fogaato intaasaad isgoysay dee diirkaagan iyo intan jiidhka yareed jartay masaajidka ha kaga tegin ilaan masaajidka waxa loogu talagalay waa bayd ilaahay nadaafadiisana mas-uul baa laga wada yahay masaajidka markaad fadhido hadduu cadaygaagu dhulka ku dhaco looma ogolo bulka yare kaaga daadanaya waa inaad ka qaadaa timahaaga haddaad ku dhex feedho istidhaahdo walow ragga qaarkood ay qabaanba dee inaan lagu feedhanaynin waxay ku leeyihiin ragga qaar xataa laguma cadayan karay qabaan masaajidka sida maalikiyada weynagii soo baabul istiqdaar bay geliyeen masaajidka ha ku cadayanine kala baxbay ku leeyihiin cadayga si una masaajidka wax una kaaga dhicin waa inaad ka ururisaa wixii qashineed aragto waa beydiila ahay cid baa mas-uulka ama cid baa haysa ama cid baa nadaafadan u xil saaran hays odhan adigan arkayow meeshu waa masaajid oo waa beyd ilaahay kala soco oo la soco jeebka iskaga guro haddaba intii yarayda iska jartaa jeefka jeebka ku ridatay ma la odhanayaa salaadaa tukataa kaa ansixi mayso jeebkaagiibu dee in yaroo aad wax nool laga jaray ku jiraa haddii aadame laga jaro aadamu hadduu dhinto waa daahir inta aadamaha nool laga jarayna de waa daahiruun haddii ri laga jaro ridu hadday baktido nijaasa ahay inta iyadoo nool laga jarayna waa nijaasa uun haddii kalluunka laga jaro kalluunkiioo nool baan in yar ka goosanay waxa weeye daahir ilan hadduu dhintu daahir ahaaye haddii ayaxa in yar laga jaro isagoo nool waa daahir ilan hadduu dhinto daahir buu ahaaye waxaa kaluu ku soo daray mas'alada madheerta madheerta af carabiga alkhalaas baa loo yaqaanaa waxa weeye ilmuhu markuu soo dhasho waxaa lagu ogaadaa shaygan inuu caadi u foolatay oo caadi ay u umushay ama ay u dhashay madheertaa timaada intay madheertu maqan tahay laakiin qofkaasi qof umushay ma aha ama ridaasi ri dhashay ma aha madheertu intay maqan tahay haddaba alkhalaas baa loo yaqaanaa madheerta qole waxay yidhahdeen mashiimadu waa madheerta qolena waxay yidhahdeen ereyga mashiimoa ah. madheerta maaha waa xuubka ilmuhu uu ku duuban yahay haddaba xuubka ama madheertu waa baktigii uunbuu la mid yahay aadamaha madheertiisii waa iska daahir ilayn aadamaha baktigiisu daahir buu ahaaye rida madheerteedu waa nijaaso ilayn ridii hadday baktida nijaasay ahayde mas'aladaana sidaasuu soo dhigay wa mubaanu xayin ka nool waxa laga gooyaa wa mashiimatuhu iyo madheertiisa ama xuubkiisu ka meyitihi bakhtigiisa uunbuu la xeer yahay laa shacru ma'kuulin ka la cuno timihiisu se maya weeyi shay la cuno ri halkaa joogta ayaa timihii ka goosatay ama hashiibaad gaameeladii ka jartay ama laxdiibaad suufkii ka ururisay haddii aynu dhogorta adhigaa iyo geelaa aynu ka gurno iyagoo nool dhogortaasi bakhtiga lexeer ma aha waa daahir waayo rabbi subxaanahu wa tacaala waa inagu galladaystay oo ilaahay baa isagoo inoogu mani sheeganaya ama ilaahay baa isagoo inagu galladaysanaya ina yidhi wa min aswaafihaa wa awbaarihaa ma inaguma galladaysteen haddii dhogortan iyo suufkan iyo wabarkani haddii ay nijaaso yihiin wuxuu idhi laa shacru ma'kuulin ereyga shacri ah caynka waana la reebaa waana la fadxiyaa laa shacaru ma'kuulin ama laa shacru ma'kuulin kala cuno dhogortiisu nijaase ma aha wariishuhu baadkiisuna nijaase ma aha waa shimbirihii baadkii iyo wixii lamidka ahaa wa miskun miskigii oo cadarka nooca ugu udgoonihina nijaase ma aha miskiga siyaabo badan baa loo sameeyaayo miskigu wuxuu ka samaysmaa geranuugta xudunteeda waa meel yaro muudo weeyaanoo waxbaa dhiig yar baa soo muudo soo gorora marka ay socotee dhaskaasna uu qabsadee dhasku iyo iyo siigadu ay kacdo ayaa dhiiggii yaraa halkaa ka soo muudayey bay ayay ay xudunta ku taallaa qabsataayo way malaasantaa qubna way leedahay halkaa waxa laga sameeyaa markuu ka go'o ama isaga lagaba goosto miskiga ayaa laga sameeyaa oo waa kii odhanayey gabayaaguba ishaaraye fa in tafuqi lanaama wa anta minhum fa ina almiska bacdu dami alghazaali kolkaa miskiguba waa dhiigga garanuugta nebi maxamedow adoo dadka ka dhashay haddana haddaad dadka ka qiimo badan tahay dee dhiig miskiguba cadarka waa ka qiimo badan yahay dhiiggana waa ka qiimo badan yahay isagoo dhiiga buu leeyahay miskigu waa daahir haddaba waxaa lagu ogaaday inuu daahir yahay miskiga waa la isticmaali jiray ilaa xilligii rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadduu nijaase yahay dee lama isticmaaleen wa miskun wafaaratuhu qubkiisuna waa daahir miskigu wuxuu ku jiraa qub ayuu ku jiraa qubkaasi haddaba isna daahir buu noqonayaa oo ilan waa weelkii uu miskigu ku jiray hadduu qubku nijaaso noqdo miskiguna nijaasu la noqon lahaa halkaa waxaynu kaga baxnay culima saddexdii mas'alo mas'alo ka mida baynu halkaa kaga baxnay saddexdii mas'alo mid ka mida baynu dhammaynay waxa weeye nijaasooyinku waxay yihiin ayuu inoo sharxay intaasaa nijaaso loo yaqaanaa buu ina yidhi wuxuu hadda ka hadlayaa shay nijaaso ah oo daahir isku beddelaya istixaala ku dhacday saddex qodob ayay fuqahadu sheegeen isagoo shaygani nijaaso ah inuu daahir isku beddelayo oo daahiruu noqonayo saddexda qodob waxa weeye khamradii karaysay ee halkaa taallay ee karaysay unbaa iska khalowday khamradu hadday khal noqoto markay khamrada ahayd nijaasay ahayd hadday khal noqotona daahir bay isku bedeshay waxaa lagu ogaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa waxa ku sugan isagoo khalka ammaanaya oo wax wax lagu iidaanto waxa ugu wanaagsani waa khalka buu rasuulku yidhi khalkuna sidiisaba wuxuu ku yimaadaa waa khamro khalowday khamro khalowday baa khal ayaa khal la odhanayaa waxaa la ogaaday khamradu hadday iyaduuni iska khalowdo khal iyaduunbaa degtay karkii iyo kulaylkii iyo wixii wax waalinayey unbaa ka baxay khaluun bay noqotay daahir weeyaan iyada iyo weelkay ku jirtayba daahir weeyaan laakiin waa in khamradaasi iyaduni ay iska khalowdo haddaad doonto adiguba adnaqli sidood hadh bay taalood cadeed dhigtid ama cadeed bay taalood hadh keentay waa iska daahir haddaad laakiin shay ku darto khamradii caraad qaaday o intaan carro yar qaaday ama qururux yar qaaday unba iyadoo karaysa oo khamra oo lagu sikhraamayo unbaan qururuxii ku shubay khamradii khalbay noqotay taasi nijaasay ahaanaysaa daahir ma aha waayo iskeeduma khaloobin wax lagu daray sababtii bay la khalowday culimmadu waxay u kala saareen mas'aladaa waxay idhaahdeen shaygan lagu darayee qururuxiihi markuu khamrada karaysa ku dhex dhaco isagii baa nijaasoobay khamradu markay qabowdo ee ay kala fadhiisato daahir bay noqotay iyadoo daahira ayay la kulmaysaa dhagixii marka hore iyadu ay nijaasaysay ama shaygii aad ku tuurtee marka hore ay nijaasaysay nijaasay dib u noqonaysaa markaa khamrada kolkaa qaacidadii unbaa la waafajinayaa alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman waxaa la yidhaahdaa xukunku wuxuu la socdaa mar kasta cilladda xagga helidda iyo waayitaanka waxay ka dhigan tahay khamradu markay karaysay dee ay tahay tan waxwaalinaysa xukunkii eh, eh, sakradda eg way wadataa cilladii bay wadataa iskaarka ee waxwaalinaysay xukunkii nijaasnimadii iyo xaaraannimadii baa la socda markaa mar alla markay khalowdana waxaa meesha ka baxay cilladii iskaarka kolka xukunkii xurmada ahaa ama nijaasnimadii ayaa meesha ka baxaysa alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman ayay culimmadu qaateen madhabkaana qaba khamradu inay nijaas tahay laakiin yaan la moodin in lagu ijmaacsan yahay oo walow culimmada qaar ay ijmac ku soo naqliyeen laakiin lama odhan karo oo khamrada rag baa qaba waa xaaraan in la isticmaalaa laakiin waa daahir sida carraduba ay xaaraan u tahay in la cuno ay laakiin daahir u tahay halkaasoo kale angelinna bay yidhaahdeen ama muskirka jaamidka ah siday daahir u yidhaahdeen laakiin xaaraan ah ayay kala xeer dhigeen khamradii haddaba istixaala ku timid sifay ka bedelantay oo sifo kaley u beddelantay daahiruun bay noqotay haddii kaadi yar aynu qaadnoon halkaa dhigno kaadi yar baynu qaadno halkaas aynu dhignay sinaba iyadu daahir kuma noqonayso laakiin khamradii waad aragtaayo daahir bay inoo noqotay qodob labaad oo nijaasadu ay daahir noqoto ayaa jira waxa weeye baktigii halkaa yaalay ee uuskiisu halkaa yaalay unbuu dixiriyari uuskii unbaa dixiriyar isku bedelay ayaa nool unbaa unbaa ku dhex dhashay meeshii dixiriga halkaa ku dhashaa baktigiibuu ka abuurmay haddana waa mutanajis haddii dixirigaa baktiga ka soo dhex baxay ee baktiga laga abuuray roob hadduu ku do'o oo kadibna aad ku dul sujuuddo ama uu jeebkaba kuu galo ama uu ku fuulfuulo isagoo qoyan iyo adigoo qoyan hadda bakti buu ka soo abuurmay kuma nijaasaynayo ilain waxa weeye mutanaj markuu xayawaan noqday uu noolaaday wuxuu iska bedelay nijaasanimadii wuxuuna isku bedelay mutanajis mare ay nijaasa martay oo kaluunbuu noqday mar alle markuu roobku ku da'o ee biyaha uu dhex galana mare la maydhay oo kaluunbuu noqday dee dixirigaasina isagoo nijaaso ahaa ayuu isku bedelay shay daahir waynu aragnaa waa nijaaso daahir isku bedeshay walow culimada qa istixaala ku dhacday walow culimada qaarkood ay yidhaahdeen mas'aladaa nadar baa ku jira bal a masalada ha laga fikira bay yidhaahdeen dixiriga markaynu leenahay baktiganu ka abuurmay waxaa dhici karta laba arrimood in baktiga laftiisuba uu dixirigii noqday waa ilaahay awoodihiisa iyo maye e in baktigan lagu dhex abuuray uun dixiriga oo dixiriga wax si kale ilaahay maaddo kale inuu ka abuuray oo baktiga makaankii lagu abuurayey uun uu noqday haddii baktigu makaankii lagu abuurayey uun uu noqdo oo baktiga laftiisiibaaba dixiri isku beddelay aynaan odhanin masaladani way ka baxaysaa halkan oo ma aha nijaaso daahir noqotay ma aha haddii laakiin baktiga laftiisii ayaaba ayaaba dixiri noqday aynu nidhaahno ilaahay dixiri ka dhigay in baktigii kamidabu ilaahay dixiri ka dhigay nool aynu nidhaahno markaasaad odhanaysaa waa nijaaso daahir isku bedeshay waana sababta madhabka uu halkan masaladan ugu sheegay mas'alada saddexaad waxa weeye baktiga haragiisii harag bakti halkaa yaalay ayaynu harag kala baxnay waayo haragga faa'iidooyin badan baa laga yeelan jiray mar roobkaa la yskaga dhigi jiray marna waa la goglan jiray marna waa la huwan jiray haraggu wuxuu ahaa ninka soomaaliyeed waxyaabaha ugu adaguu libaaxa kaga badbaada ayuu ahaa haragga markuu harag huwado libaaxu kuma soo dhici jirin hadduu qofku harag huwado ilaayuu libaaxu dhirbaaxo kuma dhici jirin marka ardaaga ninku uu jiifo laakiin hadduu mare kale huwado markaaba waa heli jiray saanta marka la huwado wuu dhirbaaxi jiray markuu dhirbaaxo qofku hadlo ayuu libaaxu qaataa laakiin markan kale markaaba madax madaxaaga libaaxu meel kaste ma qabto uun hadduuna dee wax kale ahayn sida caadiga ah libaaxu ragga xaggan madaxu qabtaa kolkaa markuu harag saan huwan yahay madax iyo ma kala garanayo ma qabanaya ama wuu ku agwarwareegi ama wuu sugi intuu kacayo ama wuxuu samaynayaa adinku sidaa ugu dhuftaayo qofku hal buu moodaa ama sac buu moodaayo uu hadlaa markuu hadluu qabtaa kolka saantu way faa'iido badnay sidaynu ognahay haddaba saantii neef baktiyey oo geeloo halkaa ku baktiyey ayaynu saantiisii u baahannay saantu waa nijaas hilibkuna waa nijaas haddana saantiibaa inaan doonaynaa inay iyadoo nijaasa daahir inoo noqoto waa la megdini sidii haragga loo megdin jiray kol haddii saantaa la megdiyo oo shay xiriif oo kulul lagu megdiyo oo hilibkii dheeraadka ahaa iyo dhogortii dheeraadka ahayd laga megdiyo wuxuu noqonayaa daahir buu iskugu keen bedelaya waa la maydhayaa uun kor iyo hoosba daahir buu inoo noqonaya waynu isticmaalayna xadiidkii muslimka ayaa daliilu ah rasuulku wuxuu lahaa sala allahu calayhi wasalam ayumaa ihaabin dubiqa faqad dahura hara kaste oo la megdiyaa daahir buu noqonayaa buu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam haddaba ayumaa ihaabin dubiqa faqad dahura haragu nijaasu ahaa haddana daahir buu isku bedelay saddexdaa qodob ayaynu haynaa shay nijaaso ah oo daahir inoo noqday waxa weeye dixirigii dixirigi baktigii dixiriga inoo noqday waa khamradii khalka noqotay waxa weeye haraggii la megdiyey saddexdaasa iyagoo nijaasa ah nijaasoa daahir noqday ragga qaar baa yidhi waxyaabo kale ha looga qiyaasto xilligan xaadirka ah oo hadda waxaa jira bullaacadaha adduunka qaar intay biyahooga ururiyaan ayaa dib loo soo warshadeeyaayoo fil inta lasoo filtargareeyo ayaa iyagoo nadiifa lasoo cabeeyaayoo la keenaa haddaba haddii bulaacadaha oo kale lasoo isticmaalo oo lasoo kala shiilo oo qashinkii iyo bakteriyadii laga reebo iyaga laftooda istixaala ku dhacdaye kuwan oo kaley la xeer yihiin ha la yidhaahdo oo nijaaso daahir inoo noqotay aynu ka dhigno haddii kaadida la urursado oo ama bulaacadaha la urursado oo sidaa lagu sameeyo istixaala ku dhacday baa la odhanayaa bay yidhaahdeen waxaa jira saxarada xataa waxbay ka sameeyaan oo intay warshad dib loo warshadeeyo oo laga dilo bakteriyada ayaa dib ama girima lagu lagu soo daraa ama waxyaabo kale lagu soo daraa istixaalaa ku dhacday bay yidhaahdeen haddaba aynu kan uun la xeer dhigno hadda dharka oo kale marka la doonayo xadiidkan muslimka ku qoran ayumaa ihaabin dubiqa faqad dahura markuu rasuulku leeyahay usuulka waynu dhiganayo ereyga ayumaa waa min alfaadi alcumuum waxa weeye harag alla haragga la megdiyo daahir buu noqonaya xadiidku wuxuu inoogu cad yahay markaa cumuumkiisa marka la eego ayiga haragiisii haddaad megdiso iyo doofaarka haragiisii haddaad megdiso iyo wixii lamidka haddii la magdiyo inuu daahir u noqonayo laakiin madhabku waa diiday wuxuu idhi madhabku ayiga iyo doofaarku haragoogu megdinta ma aqbalo nijaasadoodaa muqallada ah naga daaya bay yidhahdeen ayiga iyo doofaarka inta kale unbaa haddii haragooga la megdiyo uu daahir noqonaya ayiga iyo doofaarku laakiin maya bay yidhahdeen hadda waxaa jira waddannada qaar baa waxay sameeyaan ayaa waxay sameeyaan laba arrimood qolooyinkan tima timaha xiire tima jarayaasha iminka ra'iislayaasheenna haddaan eegno bahal yaroo bulay timaha dadka kaga daadiyaan baa jira markii dib loo baadhay waxaa la ogaaday dhogorta doofaarka in laga sameeyo ha laga sameeye dee dhogor doofaaroo lasoo jarjaray un maahee waa istixaala ku dhacday oo waxbaa laga soo bedelay aynu nidhaanna bay yidhaahdeen haddaba bahalkaasi imnimo nijaasaynayo oo istixaalada ku dhacday iyo isbedelka uu sameeyey nijaasadan daahirka noqotay aynu ku soo darno waa bahalkan yare timaha dadka lagaga daadiyo sidoo kale jaakeedo la xidho ayaa jira iyo dhar la xidhoo yurub lagu xidho oo doofaar ka samaysan laakiin waa la warshadeeyey oo iyaga laftooda istixaalaa ku dhacday haddaba haddaynu nidhaahno istixaaladu macal doofaarka way gelaysaa walow madhabka shaaficiyadu uuna qabin dee waa daahir haddaynu nidhaahno ma gelaysana dee dharkaad ku tukanaysaa waa nijaaso dhar ka samaysan ama ay ama doofaar ayaad sidataa waxyaabo badan baa jira oo hadda ranjigii baa jira ranjiga ama masaajid ama ama masaajid ha la mariyo ama ha la mariyo gurye-e doofaarka ayaa lagu soo daraa meelo badan oo waddano badan baa ku soo dara oo iyadana waa la ogaado waa la og yahay saddexdaa mas'alo ayuu sheekhu halkan keenaya wa tadhuru daahir bay noqon waa khamradii wa tadhuru waxa daahir noqon maca weelka miciisa khamrun khamro ayaa daahir noqon khamrada oo takhallalad khalowday bilaa caynin cayn la'aanteed bay khalowday wax lagu riday ma jiro iyadoo iska cayn a ah uunbay khalowdo khal uunbay noqotay wa in khalad haba karto marka hore oo ha abuurayso meel fog ha gaadha'e iyada iyo weelkeeguba daahir bay noqonayaan wa tadhuru daahir bay noqon maca danin weelka miciisa ayay daahir noqon khamrun khamro ayaa daahir noqon khamrada oo takhallallad khalowday bilaa caynin cayn la'aanteed khalowday wax lagu dhex riday kii yuuna jirin wa in khalad haba karto oo karkani weelka meelo kale ha sii gaadho ha sii nijaaseeye waa kow khamro daahir noqotay weeyi wamaa kii ayaa daahir noqon saara noqday xayawaanan noole baktigii xayawaanka noqday isna daahir iga dhe culimmadu waxay yidhahdeen baktigaa haddaba xayawaanka noqday bal ka warrama hadduu ka abuurmay ay ama doofaar xayawaankaasi hadduu bakti ay ka abuurmay ama bakti doofaaru ka abuurmay isna daahir buu noqonayaa mutanajisa ah. laakiin marka la maydhayo ma mar baa la maydhi dixirigaasi hadduu ay ka soo baxay ay uuskiibuu ka soo dhex baxay ma mar ha la maydhaynu odhan mise toddoba jeer ha la maydhaynu odhan cashirkeenna berriya baynu ku arki doonaa biidni illaahi tacaala wamaa kiibaa daahir noqon saara ahaaday xayawaanan noole waa mas'aladii labaad wajildun harag baa isna daahir noqon haragga oo najasahu uu nijaaseeyey mowtun mowd iyo dhimasha uu nijaaseeyey bindibaadin hoolan buu ku daahiroobi hoolanka oo naqaa nadiifinaya uma huwa haraggii intaa kadib ka jaamidin jaamid buu la mid yahay jaamidkoo najasa nijaasoobay wuxuu halkan yidhi wajildun najasahu mowtun waxaa isna daahir noqonaya jildun waa harag haraggaa maxaa nijaaseeyey najasahu mawtu mawd baa nijaaseeyey mawd baa nijaaseeyey buu yidhi haddii ina beni aadam haragga laga saaro ama kalluunka haragga laga saaro ama ayaxa in yaroo haraga laga saaro dee ma mawd baa nijaasaynaya mayma nijaasaynayo kaa is isaga lama odhanayo waa waa wajildun baa daahir noqonayo lama odhanayo oo markii horeba mawdku ma nijaasaynin midda labaad neef la gowracay oo halkan yaalla haddii haragga laga saaro ma iyo megdinta iyo xoodhinta iyo hoolidda ayaa daahir ka dhigaysa mise daahir buu iska ahaa ile waa la gowracaye daahir buu iska ahaa haddaba wajildu najasahu mawtun mawdka ayaa nijaaseeyey najasahu mawtuntan wuxuu inaga saarayaa saddexdii baktigooga uu daahirka ahaa waxa kaluu inaga saarayaa xoolihii la gowracay ee marka la gowraco daahirka dee iska ahaa waxa laakiin isagu intaasoo dhan uu ula jeedaa ulajeedada sheekha markaan doonayno aygiiyo doofaarka inuu saaro aygiiyo doofaarka madhabkaa saaray aygiiyo iyo oo najasahu mawtu muri mawdkaa nijaaseeyey haragga daahir noqonaya marka la xoodhiyo waa haragga mawdka dartii la nijaasoobay haddaba haragga hadduu la nijaasoobo ka war markiisa horaba isagoo noolba hadduu nijaas ahaa kii ayga iyo kii doofaarka weeyaano xoodhintu waxba u tari maysa buu ku leeyahay markaa wajildun wajildun baa daahir noqon harag haragga oo najasahu uu nijaaseeyey mawtun mawt uu nijaaseeyey dhimasho geeri buu ku nijaasoobay daahir buu noqoni muxuu ku daahiroobi bindibaaqin xoodhsanka xoodhsanka ama hoolanka ereyga xoodhsana waxaa laga yaabaa af soomaaliya inuuna ahayn xoodhsan eeg xoodhin waynu maqallay xoodhin haraggii waa la xoodhiyey laakiin haddaba waxaa jira af soomaaliga mm, carabiga marka la doonayo wax mudaawaca la odhan jiray baa jira mudaawaca oo qabuulu ahar aynu u naqaanay waxa weeye weelka marna waan kala jebiyaa marna wuu kala jabaa weelku marna anaa kala jebinaya marna isagaa kala jabaya haddaba kala jebinta anaa ficilkan iskale weelku ficilkuu leeyahayna waa kala jabidda xoohintu waa ficilkaygii aniga ficilkaygi anaa xoohinaya hadduu isaguna iska hoolmo ka waran maxaa la odhanaya markaa xoohintii maxaa la odhanaya hadduu iska hoolmo uun waa xoodhsanka aun ma aha haddaba waxa shardiga ah yaan debkiga la moodin inta badan fuqahadu debki bay qaateen oo qof inuu xoodhiyo ayaa la moodaa qasab qasab ma aha inuu qof xoodhiyo xataa hadduu isagu iska hoolmo uun uu xoodhmo waxa weeye daahir buu noqonayaa buu ku yidhi bindibaaqin xoodhsan ama hoolan buu daahir ku noqon xoodhsanka oo naqaa nadiifiyey haraggii muxuu ka nadiifiyey dhogortii iyo hilibkii iyo muruqyadii iyo dheeraadkii naqaa wuu nadiifiyey inuu nadiifiyey maxaa lagu garanayaa waxaa la yidhahdaa haragga in la xoodhiyey deliilka lagu garanaya waxa weye haddii biyo lagu rido ayuuna uraynin maradan haddii biyo lagu rido ma urayso haraggana in dheeraadihi intay ku jirto haddii biyo lagu rido wuu urayaa waxay culimmadu isweydiiyeen haddii haragga cadceedda loo dhigo oo cadceedduni ay qallajiso oo urtiya wixii xumaa ay ka saarto madaahir buu noqonayaa maya baa la yidhi haddii haragga milixun lagu daadiyo oo taasuni ay ka saarto daahir ma noqonayo waxa loo baahan shay xiriif ah walow nijaasba ha ahaade in haragga loo isticmaalo ama ha ku dul daato jidhifta iyo somaydaana geedaha qaar baa jidhiftooda iyo ay caleentoodu khatar ahayd wajildun jildun baa daahir noqon harag haragga oo najasahu uu nijaaseeyey mowtun mowd uu nijaaseeyey dibaaqin xoodhsan buuna daahir ku noqon oo naqaan nadiifiyey maxalkii haraggii markuu xoodhsamo masaasuun baad ugu tukan mise waad maydhi may ku tukan maysida wuxuu isku bedeley eh, mutanajis sidii de xirigii baktiga ka abuurmayba mutanajis uu u baahnaa biyo maydha ama roob ku da'a ayuu haraggiina mutanajis u noqonaya uma huwa haraggii ka jaamidin waa shay jaamida oo tanajasa eh, nijaasoobay oo kale shay jaamida oo nijaasoobay oo buu noqonoo waa in la maydho ama mar baa la maydhi ama saddex baa la maydhi ama maxaanku idhaahdaa waa la adu in la maydho u baahnaanaya uma huwa isagu ka jaamidin waa jaamid jaamidka oo tanajasa nijaasoobay oo kale halka ayuu inoogu joogayaa casharkeennii wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam